alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu baaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii afar iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fii macaalim alxalaali walxaraam oo iska lahaa asheekh cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximah llahu tacaala wuxuu ka bilaabanayaa baabul witri waxaad ogaataan weli inaynu ku jirno kitaabkii ugu horreeya kitaabka oo kitaabu salaa ah asaga abwaabtiisii dhowr iyo labaatan baab inuu ka kooban yahay soo maynaan soo sheegin abwaabtiisi baan weli ku dhex jirnaa baabul baabulwitri witirka ayuu u baabiya yahay saddex xadiid buu baabkaa ku sheegi doonaa witirku waxaa weeye waa shayga keligiisa ah. horta taa ogaada watar waa kelinimo macnaha hadda halkaa loola jeedana waxaa weeye salaatuleylka qofku markuu tukado inuu hal ragcad ku gabagabeeyo oo ku dhammeeyo salaad tiro isdheer weeye marka tirisiga laga hadlayo watarku kow saddex shan toddobo sagaal koob iyo toban tirada saasoo isdheer baa watar loo yaqaan hadday isla egtaho labo afar lix siddeed toban laba laba hadday saa u tahayna shafci baa loo yaqaan washafci waalwatri marka shafcigu waa tirada labalabada ah watriguna waa tirada kelikeliga ah salaatuleylka marka markaa tukatid baa waxaa lagu dhammeeyaa salaadda hal ragcad mala fahma halkaa ragcad ama gooni u tuko ama rakacaad kaloo ka horreeyo ay la socotay ku gabagaba maalan shan ragcadood baa kuu bannaan inaad tukato oo israacisid waliba salaatuleelka shan ragcadood markaad tirahay labo iyo labo iyo xabad soo maaha hal ataxyaad inaad u samaysa intaad is raacisidba marka watarkaasuu ka hadlaya inuu sunna yaho fiican yahay can cabdilaahi bni cumara cabdulaahi bni cumar waxaa laga wariyay radiallaahu allah ka raali noqdo canhumaa xaggoodee qaala wuxuu yidhi sa'ala wuu weydiiyey rajulu nini annabiya nebiga ayuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam walxal huwa nebiguna calal mimbari mimbarka dushiisa uu ku sugan yahay wuxuuna ku yidhi maa maxay baa taraa u aragtaay oo kula tahay fii salaatiilleyli habeenka salaadiisa salaatuleylka ka warra nebi maxamedow qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama mathnaa mathnaa waa labalabo laba ragcadood baa tukan waa ka bixin laba kalea tukan waad ka bixin laba kale labalabadaas weeye fa idaa goortii khashiya uu ka baqo axadukum midkiin asubxa salaada subax suu salaatuleylka u tukanaya hadduu ka baqa salaada subax inay soo gaarto salla wuu tukanayaa waaxidatan hal ragcu tukanayaa markaas hal ragco ayuu tukanayaa dayib fa awtarat way u keli yeelaysaa oo u witrinaysaa salaadaas halka xaba ahe lahu asaga maa wixii salla u tukado labalabada ahaa wuxuu cawdha soo tukanaya labalabada ahaa xabaddaa witriga aha u dhammaystiraysa marka wa annahu nebigu kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiinna meesha ugu dambaysa bileyli habeenkii aad tukanaysaan witran tiro isdheer ka yeela xadiidkani dhowr qodob ayuu inoo faa'iideyn horta culummada badankoodu waxay qabaan muslimiintu u badan yihiin ragcaddaa watarkaahu inay tahay sunno oysan waajib ahayn jamaahiiru ahlicilmi saas yaqaan culamada badankoodu qodobka waa qodob qodobka labaad xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey khadiibka khudbaynaya maalinka jumcada asagoo mimbarka saaran oo khudbaynaya in lala hadli karo ninkaan muxuu sameeyey sa'ala rajulun annabiya wa huwa cala almimbari mimbarkii lagu khudbaynayo nebigu saaraawa khudbaynayay marka khudbada jumcada marka la tukanaya dadku ayagu inay sheekaystaan lama ogola laakiin imaamkuna dadka waa la hadli karaa ayaguna dadka way la hadli karaan oo su-aal way weydiin karaan laakiin ayaga dhexdooda maya lama ogola qodobkaasoo lama fahmin marka way bannaan tahay imaamka in la weydiiyo qofka asagoo cilmi u baahan imaamkii oo khudbaynaya imaamkii su-aal weydiiyey qof laqwi iyo yacni ku hadlay ma aha masalo cilmiya hadduu markaas imaamkii khudbaynaya weydiiyo imaamkuna qofkaa inuu xumeeyo maahna waa inuu si wanaagsan u hagaajiyo wax ugu jawaabo xadiidku wuxuu inoo oon ka qaadanaynaa fadliga iyo wanaagga ay leedahay salaatuleylka habeenkii in la tukado aad bay u fiicanta nebiguna wuxuu tilmaamay sal alla aley wasalam hiya daabu saalixiina qablakum dadkii idinka horreeyey uun wanaagsanaayo ummatu muxamed ka horreeyey ayay dhaqan u ahayd salaatuleylku wuxuu labaadoo nebigu tilmaamay dembiga in lagu dhaafo oo xumaatada lagu tirtiro wuxuu kaloo nebigu tilmaamay waa waqti fadli badanoo ilaahay uu dacwada aqbalo u leeyahay waryaa waxay weydiisanaya marka salaatuleylku aad bay u fiican taha wuxuu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wasalaam adcimu acaam wa afshu salaam wa salluu bileyl wannaasu niyaam dadka wax siiya salaantana faafiyo assalaamu calaykum ta dadka gaarsiiya dadku habeenkii markay seexanayaan oo iska hurdaana adunku soo istaagoo tukada tadkhulu ljannata bisalaam nabadgelyaad waxaad ku galaysaan jannada jannada ilahay inaad gashid soo ma rabtid weliba nabadgelyo aad ku gashid salaatuleilka ogow salaatuleilku goormuu ka bilowdaa cishaha marka la tukado oo aad sunaysatid ilaa adinka dambe oo salaada subax laga gaaro intaasba waa tukan kartaa waqtigaad rabti haddii aad ka baqaysa hadhow inaad soo toosi weydid markaad ceshaha tukatoo sunaysatid watri hal ragcoo watriya tuko ama saddex ragcadood ka dhigo ama shan ragcadood intaa rabti ka dhigo laakiin hal xaba ku witr haddii aad gelinka dambe habeenkii soo toosaysid sagaal saac sideed saac toban saac aad soo toosaysidna waqtigaasaa fadli badan waqtigaas ayadaa tuko ilaahay gacmaha u taago waa fadli badan taha marka haddii aad ka baqaysid salaatuleylkii si aad u tukanaysaa waxaa tiri armaa salaada subax lagugu addimayo waagu kugu baryaa hal xabaad ku gabagabanaysaa watri ah ilaahayna waa keligii kelinimadana waa jecelyaha salaad aad u qoyan badan weeye sidaa ogeed buu nebigu salaada ragacada ah, watarka iyo labada ragcadood ee salaada subax ka horraysa oo sunnadahan horay usoo maray labadaa hadduu safar yahana kama tegi jirin hadduu gurigiisa joogana kama tegi jirin mar walba waa laazimi jira labadaas can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radiallaahu canhuma qaala wuxuu yidhi sa'ala wuu weydiiyey rajulunini annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam walxaal huwa nebigu calal mimbari mimbarka uu ku dul sugan yahay wuxuuna yidhi maa taraa maxaad u aragtaa fii salaati leyli salaatu salaatuleylka macnaha sidee loo tukanayaayo ragcadaheedu sidee weeye markaasuu nebigu wuxuu yidhi mathnaa mathnaa waa labalabo labalabo weeyaan fa idaa goortii khashiya uu ka boqo axadukum midkiin asubxa salaadii subax inay soo gaarto sallaa wuu tukanayaa waaxidatan hal ragco hal ragco markaa tukanaya fa awtarat markaasay u watirinaysaa lahu asaga maa wixii salla u tukaday wa annahu nebiguna kaana wuxua yaquulu mid yidhahday ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiinna dabayaaqadeeda iyo meesha ugu dambaysa bileyli habeenka aad tukanaysaan watran tira isdheer watran tira isdheer can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha allah ka raali noqde qaalat waxay tidhi min kulli leyli habeenka oo dhan xaggiisa qad awtara wuu witriye rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama min awali leyli habeenka gelinkiisa horuu witriye wa uwsatihi habeenka bartankiisa ayuu witriye wa aakhirihi meesha ugu dambaysa ayuu witriyey wantahaa wuxuu ku gabagaboobay watruhu nebiga witirkiisii ilaa saxari wakhtiga suxuurta laga gaaro lafdiga muslim baa iskale xadiidku muxuu ka hadlayaa watarka salaada loo yaqaano habeenka saddexdiisa gelin baa nebigu waa tukaday mararka waagii horeeto habeenka awalkiisa cishaha marka laga baxo ayuu witirin jiray wixii intaa ka dambeeyey hameenka dhexdhexaadkiisa markii la maraya kala barkiisa ayuu witirin jiray wixii waagii dambeetana nebigu hameenka gelinkiisa dambeeto intaan waaguna baryin oo adinka dambe la gaarin ayuu nebigu witirin jira waana wakhtiga ugu fadli badan oo ugu fiican qofkii soo toosay marka intuba way bannaanta dee suxuurta marka la suxuuranayo weli adinkii dambe lama adimin soo maaha wakhtigaas way joogtaa salaada watirka waa la watirin karaa min kulli leyli habeenka oo dhan qad awtara wuu witriyey rasuulullahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalama min awali leyli habeenka gelinkiisa hore wa awsatihi habeenka dhexdiisa wa aakhirihi iyo habeenka meesha ugu dambaysa wantahaa wuxuu ku gabagaboobay witruhu nebiga witirkiisii sala allahu calayhi wasalam ilaa saxari wakhtiga suxuurta laga soo gaaro suxuurta wakhtigeeda can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulullaahi rasuulka alla wuxuu ahaa sala allahu caleyhi wasalama yusallii mid tukadaa min alleyli habeenka xaggiisa halaada casharata rakcatan saddex iyo toban ragcadood yuutiru wuu ku witrin jiray min daalika arrinkaas bikhamsin shan shantaasoo laa yejlisu uusan fariisan jirin fii shay-in wax oo shantaa ka mid ah ilaa aakhirahaa meesha ugu dambaysa maahan waa masale muhima ah masaladaani muslim baa kana wariyey maxaa laga hadlayaa waxaa laga hadlayaa salaatuleylka nebigu wuxuu tukan jiray saddex iyo toban ragcadood saddex iyo toban ragcadood witrin ku jiraa waa tira isdheer soo maa waa ku jirtaa leanna labi toban markay joogto waa laba labo labo afar lix sideed toban labiiyo toban waa laba labo soo maa saddexiyo toban marka la yidhahdo tira isdheer baa gasha waa watar saddex iyo toban ragcadood buu nebigu tukan jiray ma aha habeenkii cishaha markuu tukaday oo sunnaystay kabacdi weeye ogow nebigu markuu saddex iyo tobankaa ragcadood tukanahayo calaykum salam waraxmatullahi barkatu reeruu leeyahy carruur buu leeyahy waa aabe waa waalid waa zawj reera leh waa mucallim dadkii waxbarahaya waa mujaahid halgamaya oo dagaalamaya ee nolol maalmeedkii reerka ayuu nebigu sal alla alay wasalam reerkiisi wax usoo dhicinahayaa oo xaqoodii u ilaalinahayaa ayadoo ay sidaa tahay ayuu habeenkii saddex iyo tobankaa ragcadood tukanaya oo weliba qiraa'ada uu dheeraynayo cabdullahi mascuud baa yidhi intaan habeen ku xirtay isagoo salaatuleel tukanahaya markaan awoodi waayo taagnaan waaya waxaan ku fikraya salaadaba inaan ka goostaba qur-aanku uu akrinayo tira badnaantiisa mararka qaarkood hal ayadbu habeenka o dhan ku tukanaya in tucadibhum fa inahum cibaaduk halka ayadbu habeenka o dhan ku tukanaya saddexiy tobanka ragcadood u doon ayib saddex iyo tobankaa ragcadood marka masalada muhimka waxaa weeye yuutiru min dalika arrinkaa wuxuu ku witrin jiray bikhamsin shan laa yajlisu fii shayin ilaa fii aakhiriha maxaa laga wadaa masalada u fiirsada saddex iyo toban ragcadood wuxuu tukaday labo wuxuu tukaday labo kale afar wuxuu tukaday laba kale isku dara lix saddex iyo tobankii lix markuu labalaba u tukaday maxaa dhiman saddex iyo toban bay ahaayeen wuxuu la tukanayay soo ma labuu tukaday waa ka bax laba kaleu tukada waa ka bax laba kaleu tukada waa ka bax waa lix saddex iyo tobanka maxaa dhiban yah toddoba ah ma hubtaa haye laba kaleu tukada waa siddeed maxaa dhiban shan baa dhiman soo maa intaa markuu labalaba u tukaday shantii dhibneed waa israaciy hal atexaadna uma fadhiisan laba ragcadood buu tukaday waa istaaga asagoo salaaddii ka bixin laba kale ku daray waa istaaga asagoo salaaddii ka bixin tii watrigahaydna waa ku dara shantaa ragcadood buu israaciyey ataxyaadna usan u fadhiisan hadda intaa ma fahamteen mise midaan fahmin intii hore wuu israacinaya labo afar haya dana laba kaleeto labuu tukaday waa labo laba kaloo ku daray waa waa afar laba kaloo ku daray waa lix laba kaloo ku daray waa siddeed maxaa soo haray shantii soo hartay waa israaciya marka sidaa ogeed wuxuu leeyahay yuutiru waa ku witrinayay min daalika saddex iyo tobankaa xaggeeda bikhamsin shan shantaanu labiyasaddexiyo tobanka ka tirsantahay meel kale ka timid ma ahan laa yejlisu uusan fariisanayn fii shay-in wax ilaa fii aakhirihaa meesha ugu dambaysa maahan shan ragcadood oo aan ataxiyaad kala lahayn ilaa kan ugu dambeeya maahane ayuu nebigu markaa ku witriyay marka waxaad ogaatay marka lagu leeyahay witir buu nebigu tukan jiray hal ragcad keliya waa ka badnaan kartaa hadda shan baa waxaa la yidhi saddex iyo tobankii ragcadood shan buu ku witriyey saddex iyo tobanka shan baa witir noqotay leanna waa tira isdheer marka masaladaas waa masalo muhiim ah oo way bannaan tahay in qaabkaa la sameeyo laba labana waa u tukan kartaa afar ragcadood waa israacin kartaa afar kalena waa israacin kartaa kabacdi inta kale waa israacin kartaa qaabkaas waa samayn kartaa baabu dikri xuskii ayuu u baab yahay caqiba salaati salaada gadaasheeda ilaahay marka la xusay ee salaada laga baxo waajibka ah gadaasheeda salaadaas ilaahay in la xuso afar xadiid buu baabkan ku sheegi doonaa musanifku salaaddii baa dhammaatay mar haddii salaaddii laga baxayo marka salaada laga baxo gadaasheeda ma la iska rakaca mise waxba la akhrisaa wixii la akhrisan lahay dikriga wey can cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyay radia allahu canhuma anna rafca asawti codka kor u qaadidiisa bidikri xuska ilaahay kor loogu qaado codka xiina waqtiga yansarifu ay ka gadoomayaan annaasu dadku min almaktuubati salaaddii la waajib yeelay xaggeeda kaana arrinkaasu wuxuu ahaa calaa cahdi rasuulilaahi rasuulka alla waqhtigiisa caleyhi salaatu wasalaam qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu mid ogaada idaa goortii insarafu insarafuu dadku ay ka soo baxaan salaadda waxaan ku ogaan jiray bidaalika arinkaas oo maxay dikriga kor loo qaadayo idaa goortii samictu aan maqlo hu dikrigaas dikriga markaan maqlo ayib wa fii lafdin lafdi kala wuxua maa kunnaa maanaan ahayn nacrifu kuwa garta inqidaa'a salaati rasuulillaahi rasuulkii alle salaadiisa dhammaanshaheeda ilaa bitakbiiri allaahu akbarta maahe wax kale kumaanaan garan jirin wax kale kumaanaan garan jirin ayib xadiidkanu waa xadiid muhim ah. wuxuu ka hadlayaa salaada marka laga baxo oo dadku salaada ay ka baxaan astaqfirullah astaqfirullah astaqfirullah kor baa loo qaada mala fahmi mikrofon ma jirin guryahan dheerdheer oo hawada dadka adigu soo celinaya ma jirin qofkii masaajidka dhexdiisa astakfirullah iyo subxaanallada ku hayay bannaankaama ka maqlinaabi oo waxay isweydiin mudan cabdullahi ibnu cabaas markuu leeyahay dadku inay salaadii ka baxeen allahu akbartaan ku garanayay isagu xagee jirin soo salaad lagama rabin isaga kura yar bu ah wuu yaraa cabdullahi ibnu cabaas markaa ashiyadu saa tahayb haddana salaada tukan jiro waa soo mara cabdullahi inuu jamacada wax ku tukan jira ma soo mara maxay u soo mara goron u saaraa soo maynaan oo yidhi sufuuftaan kala dhex marayo baan sidaa ku galay qofna iguma inkirin soo maynaan soo marin dayib marka macnaheedu waxa weeye cabdullaahi waa wiil yar laakiin salaada wuu tukan jiray marka laga yaaba intuu meelahaas or ordahayo iskala ciyaarahayaan inay jamaacadii dhaafto markaasuu maqlaya astakfirullah astakfirullah astakfirullah marka kor in loo qaadi karo ay bannaan waxaa kaloo suurtooda marmar inay sidaas ku dhici jirto oo mashquul shaqo loo diraya waxa uu ku mashquulsanaana waa suurtagal waa suurtagal salaada laga hadlaya waa salaada waajibka xiina yansarifu nnaasu min almaktuubati salaadii la waajib yeelay anna rafca sawti codka kor u qaadidiisa bidikri xuska ilaahay kor loogu qaado xiina waqtigii yansarifu ay godoomayaan annaasu dadku min almaktuubati salaaddii la waajib yeelay kaana wuxuu ahaa calaa cahdi rasuulillaahi rasuulka alle waqtigiisa sal alla alay wasalam qaala bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aclamu mid ogaada oo garta idaa goortii in insarafuu dadku ay salaada ka baxaan bidaalika arrinkaasaan ku garan jira arrinkee codka kor loo qaadayo idaa goortii samictu aan maqlahu arrinkaasoo codka kor loo qaadaya ah ayib wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa maa kunnaa maanan ahayn nacrifu kuwa garta inqidaa'a salaati rasuulillaahi rasuulka alle salaadiisa dhammaanshaheeda inuu salaadii ka baxay ilaa bitakbiiri allaahu akbarta meehe wax kale kumanaan ogaan jirin allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar culamada qaar ka mid waxay leeyiin waa sunno sideeda u madax bannaanoo marka salaada laga baxo waa in lala jahro astaqfirullah astaqfir imaamka iyo maamuumiintaba qolyana waxay leeyihiin maya wuxuu rasuulku sidaa u samayn jiray axkaamtaanu dadku barayay oo subxaanalaysiga iyo qaabka loo subxaanalaysanayu baryay mar hadday dadku bartaan waxba kor in loo qaada laazim ahna qofka siito hoos ha u akhristo culamadana qeyb ka mid ah halkaasay mareen can waraad waxaa laga wariyay waraad asaa loo aqriy waarid ma aha can waraad weeye mawla almugiirati bni shucbata mawla almuqiirati muqiira kuu xoreeyey ahaa muqiirihii ibni shucbata ina shucba ahaa waraadku waa taabici waa nin hiqa ahoo fiican weeye oo aada wanaagsan buu ah muqiiratu bnu shucbana waa saxaabi in saxaabi ah oo geesi ah oo dagaalyahan ah oo haddana wuxuu ahaa aftahan oo afmaal ah ayuu ahaan jiray ayib wuxuu sameeyey waaguu jaahiliga ahaa asaga iyo niman kalaa waxay iska raaceen waddankan hadda sacuudiga loo yaqaano ardulxijaaz masar bay marka aadeen waana gaalo kulligood boqor gaalahoo maka ee haystay meesha layidhaha masar bay inta u tageen buu raggii kaleoo dhan boqorku sooriyeeyey oo xoogaa xoolaa siiyey laakiin muqiiro waxba muusa siin ciil buu dhinta marka raggii buu soo raaca marka kullina waa ree maka iyo halkaas meel dhexa markay marayaan ragga kale khamray wada cabi jireen gaalo khamriyaalayaal khamre cabi jiray ah asagu laakiin waa ka roonaa gaalla weeye laftirkiisu waagaas ba wuxuu ku yidhi ayagoo khamre ka dhargay iska nasta idinku anaa geela la joogahaya caawita xoolaha idiin haynayay markaasi khamray ka wada dhargeena kulligood wada dhaceen kulligood kurku ka jara toddoba miya ah mise koob iyo toban kulligood wuu laayay hal xaba kama tegin xoolihina wuu dhaca isagoo xoolihii wada oo gaal ah buu nebiga u yimi markaasuu inaan islaamaan rabaa tawxiidka i qabo xoolahana waa soo dhacay ayadana iga qabtay markaasaa nebigu wuxuu yidhi tawxiidka waa kuu qabanaynaa ama islaama fa nacam waan ku islaaminaynaa tawxiidka waa kuu qabanaynaa laakiin xoolahani waa xoola qiyaamaha buu yidhi dadku aaminay oo seexday oo aad tiri xoolaan idiin waardiyeynayaa baad ayagiina qoorta ka jartay xoolahoodiina dhacday xoolaha gama rabnabi laakiin islaamnimada waa ka aqbalay tawxiidkaan kuu qabanayna waagii sulxul xudaybiya ay dhacaysay oo nebigu heshiiska maka uu la gelayay baa waxaa dhacday asagoo rasuulka waardiye waardiye camal u ah oo ag jooga baa waxaa yimid asaga adeerkii laxmi ah oo curwat ibnu sacuud athaqafi loo yaqaan oo gaalada reemaka ka socda oo nebiga raba heshiiska sulxul xudaybiya inuu la kala saxiixdo nebiga marka waxaa ag taagan muqiirahan oo maaskaraati ah maaskar hadda la qaatoo kale camal buu qabaa indhaha indhaha bes baa ka soo jeedaba lamaba garanayaba carabtu dhaqan waxay ulahaan jireen markay hawl ka hadlahayaan oo ilay hebelow saan ii sameeya garka inay isqabtaan odaygii marka adeerkiisa ahayo gaalka ahaa nebigay heshiis kala qoranayeen waxaan iga daa tan waa nagu adag tahay marka nebigu dooca garka inuu ka dhogo meesha waxaa taagan wiilku adeerka u ahayo muqiira aha halkaa gacanta hawloota ku dhufta marka dhag odaygii gacantii waaba dhacdayba markaas saa u fiiriso waaba qof indhaha bes soo jeedaanba ruuxaana muxuu ahay meesha taagaan markaas hali waa muqiiro waa wiilkaaga adeerkaad u ahay markaasuu khaay waryaa dadkii aad todobad ahaa todoba inay kooiy toban ma xasuusto baan tan iyo waagi diyadooday la rafanayaab oan bixinahayaabiyo qabaail dhan inay dabceen ku dagaalamaan anna haddaad gacanta uga dhufanaysaa miyaa looto waad i dilaysaa khaa'in baa tahay buu ku yidhi dankama gelin garka rasuulka ma taaban kartid buu laakiin yidhi anugu waxaan doon ahaadee garka rasuulka ma taaban kartid buu ku yidhi marka geesi u ahaa qaala wuxuu yidhi waa warraad u fiirsa qaala waxaa odhanayaa warraadka weeye amlaa wuu yeeriyey calaya dushayda almugiiratu bnu shucbata muqiirihii ina shucbaaha fii kitaabin kitaab ayuu yeeriyey sosa idiin qori maayo ilaa mucaawiyata mucaawiye xaggiisuna kitaabka u yeerinaya meesha marka waxaa yaalla waraad iyo mugiira iyo mucaawiya soo saddex magac ma haysaan ninuu waxbuu yeerinayaa wuxuu leeyahy waxaas qor waa muqiira ninka wax yeerinaya ninna waxbuu qorayaayo waa waraad ninna warqadan la qorayaa loo sii dhiibaya waa ninkee mucaawiya saa u kala fahma marka ma la faham hadda yaa warqada yeerinaya muqiira yaa qorayoo loo yeerinaya waraadkan xadiidku ka bilowday yaa loo diraya mucaawiyaa loo diraya saasay marka u kala duwan yihiin wuxuu yidhi am laa wuu yeeriyey yeerinta waxa way casharka soo lama yeersado hebel ba cashar baa loo yeeri soo maa wuu yeeriyey calaya dushayda almugiiratu bnu shucbata mugiirihii ina shucba ahaa fii kitaabin nusakhda qayb baa waxay qoraan min kitaabin oo meesha aniga fii i qoran tahay nusakda qayb baa min qorta min kitaabin ilaa mucaawiyata mucaawiya xaggiisuuna kitaabka u yeerinaya u qoraya kitaabka maxaa ku qoran waa kan waxa ku qoran marka ina nebiya nebiga sala allahu caleyhi wasalam kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda fii duburi kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda salaad kasta gadaasheeda maktuubatin ee la waajib yeelay salaad kasta oo la waajib yeelay waa salaadaha shanta ah gadaasheeda nebigu wuxuu odhan jiray laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiirun allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu sidaas ayib laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahane waxdahu keliga xaalow yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan lahu alla waxaa u sugnaaday almulku boqortooyo walahu alla waxaa u sugnaaday alxamdu mahad wa huwa allana calaa kulli shayin wax waliba qadiirun mid kara weeye allaahuma allahyow laa maanica wax diidi karaa ma jiro limaa wixii acdayta adugu aad bixisay ilaahay wuxuu bixiyo yaa kuu diidi kara soo caafimaad ma qabtaan caawa yaa idiin diidi kara wax kuu diidi kara male oxyjiinka hawada soo qaadan mayse sanka neeftaad ka soo saaraysaa waa celinaysaa yaa ku ma aabbaa ku mise hooyo yaa kuu diidi kara cid kuu diidi karta mar ilahay baa ku siiyey subxaana wa tacaala caafimaadka towfiiqda islaamnimada khalaas walaa muciya walaa muctiya wax bixin karaana ma jiro limaa wixii manacta adugu aad diidid ilaahay wuxuu diiday yaa ka soo qaadi kara maa yaftax illaahu linnaasi min raxmatin falaa mumsika lahaa wamaa yumsik falaa mursila lahu min bacdi u fiirso roob hadduu ilaahay caawo keeno yaa celin karo odhan kara ma jirto midbaa arkahayla dalaaldabaashi dalaalimaa waxaa u dhigtay sheekh hebel roobki sheekh dalaalimadiisu weynan badan ah sheikh iyo shariif midna ma dhigan karo roob ilaahay keenay baa hebel mare inta ku wadaybiyo dadka kale siin maysa halkaasaan ku ridanahaya may cid ilaahay wuxuu bixiyay ilaahay hadduu carruurku siiyo yaa kuu diidi kara cid kuu diidi karta male caafimaad buu ilaahay kula maaga dadku hadday inaad xanuunsatay kula rabaan kuma diidi karaan caafimaadka ilaahay kula maagay aamin marka sidaas walaa yanfacu wax u tari mayso daljaddi dhaqaalaha midka u saaxiibka ah aljaddu maanta waxaa loola jeedaa dhaqaalaha madaxtinimada jagooyinka waxyaalaha noocaas oo kalaa minka xaggaaga aljaddu sharafti oo macnaheed waa maxay qofka adduunyadan maamuuska ka laho oo loo durbaantumo oo madaxweyne iyo waxa ra-iisul wasaare iyo ee lagu haya sidaas iyo boos iyo dhaqaalahooda laga dabayaacayo hadduusan waxaan ilaahay siiyey ilaahay uga baqinoo si saxa u adeegsan wixii maamuus iyo wax dadku ay sheegayaan waxba u tarimaysa qiyaamada walaa yanfacu wax u tari mayso daljaddi midka sharafta iyo dheefta u saaxiibka minka xaggaaga aljaddu sharaftii hadduusan ilaahay kaga baqin khalaas waa dhammaata marka hawshi fariintaasaa waxaa loo diray mucaawiya yaa diraya ii sheega farriinta qofka diraa raba waa muqiira yaa loo sii dhiibay waraad baa loo sii dhiibay mucaawiya farriintii waa gaartay warraad baa marka wuxuu leeyahay uma wafadtu waan usoo soo wafdiye wafdi ahaan baan ugu imid bacda daalika markaa ka gadaal calaa mucaawiyata mucaawiye markii mucaawiye xadiidkii la gaarsiiyey waa dambe ayaan mucaawiye anoo wafdi ah u imid oo socda socoto ah fa samictu waan maqlay hu mucaawiye ya'muru asagoo faraya annaasa dadka bidaalika arrinkaas oo odhanaya salaadda markaad ka baxdaan laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd ducada akhrista leh xadiidkan dhowr qodob ayuu inoo faa'iideyn koow waxaa ka mid ah ardada cilmiga in loo yeeriyo wax qorta la yidhahda inay tahay wax mashruuca way banaanta inaga hadda kitaabta qoran baa iska haysanaa waaga horeeto kitaabta lama haysan jirin waxaa laga yaabaa alwaax iyo loox iyo waxaasay dadku haysan jireen shiikhuna cashar waa xifdsanaan jirinba culummadu waxaasuu marka yeerinaya markaasaa la qoranaya waa la qoranaya waa la qoranaya saasaa la samayn jiray qodobkaasi marka waa qodob oo cilmiga si loo xifdiyo oo loo ilaaliyo oo loo qaydo way bannaan tahay in la yeeriyo waa midda labaadee xadiidku wuxuuna tusin wax laguu soo qaray in lagu dhaqmi karo maxaa laga qaadan mucaawiya waxaan uu ku dhaqmayo dadka farayo uu leeyahay warraad intaan u imid asagoo dadkii farayaan u imid side sideebuu ku hogaada qoraal buu kusoo gaara soo saas maaha wixii laguu soo qoray wax saxa hadday yihiin waad ku dhaqmi waad qaadan taasina waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey qof keligiisa warkiisa in lagu kalsoonaan karo hadduu qof fiican yahay ii sheega meesha laga qaadanayo qof keli a warkii in wax lagu salayn karo oo wax lagu dhisi karo oo lagu dhaqmi karo waa haddii qof saxa uu yahay meesha laga qaadanaya bal ii sheega mucaawiye warkan yaa u geeyey warraadoo keli ah hal nin baa u geeyey bas markaasuu asagoo madaxweynaha dadkii faraya u leeyahay sidaa hala sameeyo halkaa nin warkiisu wax ku silay waa ku kalsoon yahay khalaas haddii bisha qof muslimoo lagu kalsoon yahay u yidhaha nairobi anaa bishii arkay maxaa la samaynaya ramadaanka waa lagu soomi waa lagu soomi xadiidku waxyaaluhu inoo faa'ideya waxaa ka mid ah salaada marka laga baxo waajibkaa gadaasheeda ducadan in la akhristo adkaartaan lala yimaadaaye inay mashruuctoo sunnadii nebiga ka mid tahay sala allahu calayhi wasalama oo arrinkaa la yimaado dayib taana xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya ka mid taho qaymaha badan qayb baan ka tegay xadiidkii oo maana dhammaystirin wa fii lafdin lafdi kalaa wuxuu ahaa kaana wuxuu ahaa nebigu yanhaa mid reeba oo dadka ka reeba can qiila waa la yidhi iyo wa qaala wuxuu yidhi wa idaacati lmaali iyo xoolaha dayicidooda wa kahrati su'aali iyo su-aasha badnaanteeda wa kaana wuxuu ahaa nebigu yanhaa mid reeba can cuquuqi l ummahaati hooyooyinka ku caasiyiddooda wa wa'dilbanaati gabdhaha nolol xabaalidooda wa mancin diidmo iyo wahaati keen waa masale muhim a ah, masaailka dhowrkaa xadiidka qaybtan wuxuu ka hadlayaa canqiila waqaala soomaaliga waxaa loo waxaan maqli jira waxyaa kutiri kuteen kutiri kuteen dirigtee mataqaanaa hebel baa sidaan yidhi hebel ayaa sidaan tidhi hebel wuxuu yidhi hebel baa wuxuu lahaa heblaayaa waxay tidhi hebel baa sidaa yidhi wax ah, noocaasoo kale maxaa idinku gelin qof waqti lahatay waqtigaaga ilaasho hebel baa yidhi iyo heblaayaa tiri iyo kadawareegga noocaani waa macno la-aan mala fahmay intaa qiila waqaala maxaa la yidhi maanta xaggee wax marhayaa siyaasaddii ka warran waxaa maxaad ugu mashquulaysaa adiga ilaahay cibaadadu ku abuurtay cibaadadaada ku dadaal inaad war iyo akhbaartii dhegadhegaysi lama diidana laakiin macnahaguba inuu noqdo qiila waqaala qiila waxaa la yidhi iyo waqaale hebel wuxuu yidhi iska ilaali qodobka labaad waydaacatilmaal xoolaha dayacidooda oo waa maxay xoolihii inaad markii horeba meel xun ka shaqaysid si xalaal hadday kugu soo galaanna si xun aad u bixisid waxyaalaha noocaas oo kale lama ogola ama meel aan habboonayn aad xoolihii dhigtid idaacatlmaal karat su waxaa laga wadaa waa dawarsiga tuugsiga mataqaanaa yaa ilaahay waxsiiya tara caawiya dadka ku haya nebigu waa reebi jira sal alla alay wasalam shaaficiyadu waxay isweydiiyaan qofku hadduu shaqaysan karoo xoog leeyahay oo qof xoog leeyahay inuu dawarsado oo tuugsado ma u bannaan taha saddex saddex wej bay isku khilaafeen ayaga shaaficiyada dhexdooda qolyo waxay leeyihiin waa xaaraam waana sida axaadiista daahirkeedu uu ku tusinayo ma bannaano qof awoodi karo inuu shaqaysto inuu tuugsado oo dawarsado qolyana waxay leeyihiin waa karaahiyo oo karaaho weeyaanoo waa laga roonye wax saxana ma aha wax saxana ma aha ee laba qowl baa ku jirta qowlka kooaad xaaraan ba qowlka labaadna waa karaaho laakiin markay leeyihiin waa karaaho waa laga fiican yaha xaaraan ma gaarsiisna saddex shardi bay u shardiyaan kow saddexdaa shardi waxa weeye kan koowaad wuxuu ka hadlahayaa inaadan su-aasha ilxaax ku samayn ilxaax waxaa weeye dad waxaa jira qaylahi waa yaa ila muslimiina ya caawi qaar baad arkaysaa toban jeer ku salam assalaamu calaykum wacalaykum salam assalaamu calaykum haddana waa qaylinaya wacalaykum salam assalaamu calaykum dadkiiba wa dhibay qayluba nafti u keenayba qaarkood baa qaylinaya marka markaasaa mid kale kaaga istaagay middaan maalin xasuustaa masaajid buu ka istaaga uu dawarsanaya marka waxaa lay taro show mid kaleoo xarfaan ahoo dawarsanayaa istaagay shib buu yidhi marka maradu inta qatay ba ha lagu rido dadkii marka waxay u qabaan maskiinkii hore u istaagay kanu inuu waxba aruurinhayo show asaga siisa u aruursanaya kana kurida kurida kurida kii kalaa marka wuxuu arkay ninkaanu nin sidiisa u shaqaysanayo inuu yahowsan wax usoo wadin ka fariisa bi dadka indhaha la tuuri ka fariisa dadka bi way isfahmeen marka marka dadka ilxaax inaadan ku samayn waa wareeg waa qaylinay nafku uma jirto qaylinayo dadkii dhagaha dilaacinaya ilxaax horta waa inaadan ku samayn kow waa midda labaade su-aal bani aadam in la wax weydiistaa ayadaaba dulinimo ah dulinimadaas wax ka sii zaa'ida qaar baad arkaysaa gacmaha kortaa walaalayaalo wax isiiya war ilahay baa gacmaha loo taagtaa ha walaalayaalo walaalayaalo idinka maahan cid kulan wax weydiisan karaa lama arko keligiin baa waxii tari kara war ilaahay baa wax kuu tari kara waxaana waa ducafa adoo kale ah marka dulliga ay su-aashu leedahay dulli ka badan inaadan adigu isa saarinoo bani aadam aadan isu dulayn waa midda saddexaade dadka aad wax weydiisanaysa laftirkooda waa inaadan dhibin qaar baa laga yaaba haddaad tirada wax ma heli kara walaal allah inoo kaalmayo war ilaahay anugu waxay weydiiy kumaran wax isibu kuleeyahy war maxaan kuu geysood ugu ahaysataa sucuu kuleeya qaarkood waxbaa dadana siinaya waa kula dagaalamayaanba marka dadkii inaan la dhibin ayadana waa muhim qodobka kale wa kaana yanhaa can cuquuqi lummahaat hooyooyinka in lagu caasigaroobo nebigu waa reebi jira aabbaha in lagu caasigoroobo miyay bannaanta yah hooyooyinka maxaa gooni loogu sheegay waxaa gooni loogu sheegay laba waxyaalood waa midda koowaade hooyadu aabbaha waa ka xaq badanta qodobkaa qabso waa midda labaade hooyooyinku inta badan raxmaddaa ku badan iyo jacaylka ilmaha ay jecel yihiin aabbaha waa ka raxmad badan yihiin ilmihii ku caasigaroobayaa laga yaaba dan inaysan ka gelin waa midda saddexaade eh, hooyooyinku dhibka ay qabaan inta badan guryahay kula jiraanoo wax soo ga dad wax bannaanka usoo baxaya ma aha waxa laga yaaba gurigeedaas inay ku ciilqabto ilmaheedi caasi ku yahay oo hadalka kusoo celiyo ilma inkaar qaba uu yahay haddana shib iska tahay laakiin odagii magaaladaasu jooga odayaashaasuu la sheekaysanaya la fidhi ku dira warkii waxmaa inkaar qabaha nafta ii keenay buu leeyahay waa la ogaanahaya waxaa laga yaabaahoo kale intaa keliya inaysan ahayne eh, ul intuu kuu qaato odaygu kutumoo ku xiro xabsi ku geliyo garacaa laga yaaba wasakaa dhuciyo ku cayrsado dhamaskaa la daalo laakiin hooyada waa ka daciifsan tahay waxba kuu geysan mayso adoo dhunsan baa laga yaabaa inay tahay wiilkay wiil fiican waaye gabadhayda gobar fiican waaye beella ah marka hooyooyinka si gooni ah ayaa looga hadlayo wawa'de waxa weeyaan waa yanha kaana yanhaa can cuquuqi lummahaat haddaba hooyadaa iyo aabbaha midna caasi ha ku noqon ee naga aamus haddaad tiraa ka war waanu kuu soo soconnaay ma wax fiican ba hooyo warkaa kaama mudno hooyo macaanto aaba macaane odaygaa waxuu ka haniyo nafta ii keenay inaan dili doonaan u qaar baa odhanahaya waalidkood ma aabbaha warka lagu oran karaa si ogow si allaala sidaad aabbaha iyo hooyadaa ula dhaqantay ilmahaa kula dhaqmayaan haddaad waalidkaa madaxa ka shumisid gacanta ka shumisid markaad tagtid ee kabaha u baalashid alaabta u diyaarisid aabba macaana iyo hooyo macaana ku tiraahdid way ku jeclaanayaan qalbiga xataa kaaga ducaynayaan laakiin markuu hadlaya haddaad saa u fiirisid oo waxa weeya markuu ku yidhaha waxaa qaba aad tidhaahdid waad igu badbadata waayahan oo si xun aad ula hadashid adigana kuwaad dhashaa sidaa kuula hadlahay haddaad dishidna kaba daranba haddaad u gacan meel aan fogayn oo halkaan dhow oo jidka dhankaa ka ah baan galab waxaan xasuustaa anoo darsi ka akhrinaya oo muddo taqriiban toban sana laga joogo kitaab riyaadaan ku jira casar bay ah baa waxaa noo soo galay wiil ordaya oo dadku ay dhagax tuurayaan oo nabarre la dhacayaan weliba soomaali iyo sawaaxilba ay dilahayaan marka waa la yaabna wiilka wixii laga rabo meeshii buuq baa ka taagano marka waxaa la leeyahay ninkaanu dadku cayrsanayaan hooyadiibuu suuqa ku uleeyey hooyadii dhashay suuqa bartankiisa ayadoo maraysuu dila dadkii o dhan baa inta ku kacay marka baa asagii dhagax lagala daala ala waa istahlaab aniga dhagax lala dhaca kaas cuqubu qaba iska ilaali marka waalidka weligaa hadal ha kusoo celin waxaa sii keen haye aabe haye hooyo waxaa u baahan tahay alaab maryaha u dhaq kabaha u baalash u fiicnow markaad guriga tagto hooyada iyo aabaha salaanoo macsi markaad kasoo tagaysay salaanoo macsi qalbigay kaaga ducaynayaan waxbarashadaa kuu fuudaanaysa cibaadadaa kuu fuudaanaysa wax walbaoo khayr oo aad jecesha gaaraysaa laakiin waalidkaa haddaad hadal ku soo celisid haddaad caasi ku noqotid haddaad khayaantid wanaagga iyo horumarka ay kula rabaan haddaad muluqmuluq bilowdid inkaar kugu dhacaysa iska ilaali hawshaas qodobka ugu dambeeya eh, dhexda eh, kale waxa weeye waa wa'dil banaati gabdhaha nolol xabaalidooda in gabadh nool la xabaalo sharcigu waa reeba waida almaw'uudatu su'ilat wa'diga waa qofku asagoo nool oo aan dhiman in la xabaalo carabtu waxay samayn jireen gabdhaha iyo wiilashaba horta waa layn jireen waalidkii wax dhalay baa gabdhihiina laynaya wiilashana laynaya waa kii asagoo ilmuhu dhal u dilaya laba sabab oo kala duwan bay u layn jireen wiilasha waxay u layn jireen ninku markuu hal iyo laba iyo saddex iyo dhalo wuxuu is leeyahy kuwaan biilkooda xaggee ka helaysa iimaan laaan baa hayse waa gaala moogta markaasuu leeyahay hal hal uu jecel inta kala har kuwa kala laynaya walaa taqtuluu awlaadakum baa ilahy ha dilinina gabdhaha waxay u layn jireen laba waxyaalood mid waa midda wiilashoo la qabaanoo faqri ka cararid ay ka cararayaan bay gabdhaha u layn jireen mid labaad baa u dheerayd oo ahayd ceeb oo ceebtu maxaa waaye sababkay ku timidba inay gabdhaha noolaxbaalaan wuxuu ahaa dee diinimo jiri jirinoo qabaa'il waxay aan dagaalamo oo gabdhaha kala dhaca gabar nin ka mida ah markabaa inta dagaal lagu soo qaaday oo geelay laga dhacay baa gabar uu dhalayna laga dhaca gabadhi way qolyihii la tageen way iska guursadeen waadan baa reerihii la heshiiyey marka markii la heshiiyey wuxuu yidhi dee waataynu heshiina gabadhayda hala ii soo celiyo anigu aan dhalo waaga iga dhacdeen hadda gabadh idhin baa qabo halkaad u degan tahay hadday ku raacdo anagu kuuma haysanaade ayadii inaa kaalay oo soo kaco aabbaha baan ahay soo raac aabba aniga nin baa i qabaan carruur dhalo ninkaygaan rabaabay tiri maanta xoog la iga kaakaxaystay baa ninkii xoogga iga kaakaxaystay maanta haddana iga dooranaysa ninkaas anugu rabaabay tiri ballan waxaan ku qaadaya gabaar dambe oo i dhalataba inaan kurka ka jaraba oan dilo marka gabadhu markay dhalanayso laba qaaba gabdhaha u layn jireen qodob waxa weeye hooyadu markay foolanayso oo sagaalkeedii bilood ay dhammaato ay foolato buu kaxaynaya goof weyn oo ceel ah ayuu leey halkaa ku foolo markay dhasho hadday wiil dhasho intuu soo qaado ayadii wiilkiioo gurigii keeno neef u gowraco si wanaagsan u maamuusaya o u sharfaya hadday gabar dhashana hooyadii sagaal sagaalkaa bilood ilmaha uurka kusoo waday oo soo walacday oo dhiig iyo dhacanba ka dhammaadoo rafaaday markuu se ilmaha uga soo jeedo bugodka godka ku ridaya ilmihii dhashay oo gabadha ah. qaabkaas qaabay gabdhaha u jireen bu ah qaabka labaad waxa waye waxaa dhici karta mararka qaarkood xaaskii markay umulaysoo kale inuu maqan yaho safar ku maqan yahay hadhow u imaanaya gabadhii oo ilma haysata haddii durbo god ku rid ma sahlana wuu korinayaa markii lix iyo meelaha inta gaarto buu subax inta u labiso oo carfiyo oo dhar quruxsan u qaado wuxuu leeyahay gabadhan yartaa waa kaxaynaya oo qaraabadayda aan soo salaamayna run baa loo qabayo daacad alleh wuu kaxayn god uu shaloo kale soo diyaarsaday buu qarkiisa la istaagayaa gabadhii yarayd ayadoo saa u fiirinayso aaba aaba ku haysa buu shalow ku siinayaa waa lix jir waa meeshii ugu fiicnayd soo maa qaabkaasay gabdhaha u leyn jir markaasaa ceelka salkiisa qaarkood laga yaaba inay ka dhawaaqan aabo ow kasii leeyihiin dadkii qaabka gabdhaha ula dhaqmi jiray baa maanta waxay rabaan inay ku yihahdaan xuquuqda haweenkaa naqaana annagaa naqaana saa looma samayn karo waxba kama jiran waa afka baarki xuquuqda haweenkaa naqaana ay kuu sheegayaan iyo waxaan gaaladu celcelinayaan idinkoo qaban bay rabaan meelaha inay marmaraan oo iska kiinfiirsaan bas laakiin xuquuqna kulama rabaan wanaagna kulama rabaan haddeerna welibay sidii ilmaha u xabaala waa maxay gaaladan haddaan ku dhex joogno maaqay haysaan carruur soo arag maaqay dhalaan hal ama labo soo arag imaan la-aan bay inta kale la dhalileeya wax kale ma ah iimaankii cirka ka aaday weligin baadiye maartay ritigu markuu qooqay halkaasu afka u taaga baadiy waxay yiraan iimaankiibaa ka tegey markuu qooqo markuu qooqo fara yiraan iimaankiiba hadda usoo noqday gaalada marka baa ka maqan labadaa wuxuu u haystaa asagoo labadaasu yar yar yihiin buu akoonka lacag ku shubahaya ku shubahaya war xaggee ku wadaa lacagtan jaamacaddoodu diyaarinhaya waa waxay jaamacad kaga bixi lahaayeen waa laba jir oo muminto kuwo kale ku dhalo kuwaa koriya hadhow ilahay baa kuwan risiqooda haya ma aaminsan risiq kale inuu helayo inaga muslimiinta waa artay ninkii lix ciyaalo toban ciyaalo dhalahaya waxba saasa ma haystaan qoysaskii waa iska danyar kiradii bay la daalaadhachayaan haddana ilmihii waxbay baranhayaan ayagaa gaaladii ka nolol fiicanba hadda idinka iskuulaad barataan qur-aankaad barataan ayagoo kuwada xataa qur-aan ma bartaan leanna ilahiba ma rumaysna soo maaha qur-aankaad barataan oo xifdideen oo kitaabtii baad barateen oo iskuilkii baad barateen oo idinkaa ka nolol fiican ayagoo subaxii markay iskuulaadka u dharkooda xataa foolxumada waa la yaabaysa kuwaan dhallinyaradaana uniformkooda iyo quruxdooda waad u bogaysaa marka marka waxa iimaan la-aantaasna qaba silcaasna gabdhaha u gala maanta waxay rabaan inay ku yidhahdaan annagaa ree magaalo xuquuqul insaan ka naqaana idinkuna ree baadiya xuquuqul insaanka waxba ka aqoon batiin xuquuqda haweenka waxba kama jiraan wa mancin wahaati waa laba masalo muhima ah. manci waa maxay waa nin raba wixii asaga lagu lahaana inuusan bixin waxa dadku leeyihiin oo u cuno dam ka siiyo waxaas waxa loo dulqaadan kara miya haddaan saaxiib nahay oo shilin allaala shilinka kusoo galaan irahda igu ri wixii aniga isoo galaan irahda may may xagga iga mar saas saaxiibaan ku noqon karaa aan waxaaga cuno aan waxayga daysto aan walaala ahaano waaba roonaan lahayd wadnaa diidaan in laga sheego wadnaha sax ma aha marka manci zakada ma ogola sadaqada ma ogola qaraabada inuu xiriiriya ma ogola maantao dhan aduu ku shaxaadaya wax alla war haddi sakadii kuu waajibtay iska bixmay mancin marka xuquuqdii ku waajibtay buu diidan yahay cilmigaad baratay dadka waxa weeyaan bar maya aye msuldaan baa taho ugaas baa taho isim baa tahe dadka wax ugu tar maya lacagtan aad haysatay masaakiinta wax ka taro zakada ka bixi maya haddana wax allaala wax dadku leeyihin afka inuu u rituu rabaa dam ka siiyo wa mancin wa haati marka manci waa diidmada xuquuqdii ku waajibtay haatina waa keen wxuusan xaq u lahayn waxaad xaq u leedahay isi haddaad tiraad waa sax lakiin waa xuusan xaq u lahayn taasuu xadiis ku hadlaya marka waa xadiis cadiim oo masaa'ilkaa badan ka hadlayo lama rabo in waxyaalaha khaladka aho sharciga ilaahay ku khaldan inaynu samayno lama rabo can sumayi waxaa laga wariyey mowlaa abibakrin abibakar mowlihiisa ahaa abibakr ibni cabdiraxmaan ibni xaarif ibni hishaam ahaa can abi saalix asamaan wuxuu ka wariyey can abi hurayrata abi hurayra wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu anna fuqaraa'a almuhaajiriina muhaajiriinta kuwoodii saboolka ahaa ee fuqarada ahaa een waxba haysan atow waxay u yimaadeen rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu aleyhi wasalam fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuulallaahi rasuulkii allow dahaba way la tageen ahlu duhuuri dhaqaalaha dadkii lahaa duthuur dahriga waa maalka tirada badan dadkii dhaqaalaha iyo hantida lahaa waxay la tageen bidarajaati darajooyinkii alculaa ee sarraynta badnaa iyo wannaciimi barwaaqooyinkii almuqiimi ee joogtaynayay daa'imka ah almuqiimi ee daa'imka ah barwaaqooyinkii joogtaynayo daa'imka ayoona dhammaanaynin iyo darajooyinkii sare wixii lagu gaarayeyba dadkii hantiilayaashahabaa la tegay markaasuu qaala nebigu wuxuu yidhi wamaa daalika oo arrinkaasee ku dhaca dadkii dhaqaalaha haysta oo ganacsatada ahay oo lacagta haystay inay ajarkana idinku dhaafaan nicmooyin joogtaan joogtaana see ku dhacda qaaluu waxay yidhahdeen kow yusalluuna way tukanayaan kamaa sida nusalli aan u tukanno waa isla wadaagnaa taa labo wayasuumuuna way soomayaan kamaa sida nasuumu aan u soonno waa isla wadaagnaa taana waxayna dheer yihiin wayatasaddaquuna way sadaqaysanayaan walaa natasaddaqu annaguna ma sadaqaysanno wayuctiquuna way xoraynayaan walaa nuctiqu annaguna ma xorayno marka maxay isku dhaafeen salaada iyo soonka iyo masaajidda iyo khayrka waa ku simannaha laakiin gacanta waxaa laga bixiya markii la yidhaahdo oo sadaqaha lala baxo oo xajka ha la aado oo jihaadka xoolaha lagu bixiyo de annagu waxuma haysano dadkii lacagta haystaa marka wixii la tegay bay yidhahdeen ajarkii oo dhan salaadiina waa nala tukanayaan soonkiina waa nala tukanayaan intaana dhaqaalahooda khayrka ku bixinayan nimankan marka fuqarada horee muhaajiriin xasadnimo ay kuwaan xasdayaan maahane waa tartan ay rabaan inay khayrka kula tartamaan kuwaan oo iyagana intay dhaqaalo helaan ay khayrka ku bixiyaan fa qaala rasuulullaahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam afalaa ucallimukum miyaanan idin barayn shay-an shay shaygaasoo tudrikuuna aad ku gaaraysaan bihi asaga man duulkii sabaqakum idinka hormaray dadkii idinka hormaray aad ku gaaraysaan wa tasbiquuna aad kaga hormaraysaan man duulka bacdakum idinka idinka dambeeya walaa yakuunu uusan ahaanaynin axadun qofna afdala mid idinka fiican minkum idinka ilaa man ruux maahana sanaca sameeyey mila maa shay sanactum aad samayseen oo kale hadalkaa ma fahanteen mar haddii sidaa la idinku dhaafay ma idiin sheegaa wax dadka idinka idinla midkaha aad ku dhaafaysaan oo dadkao dhan waxa weeyaan aad tudrikuuna bihi man sabaqakum dadkii idinka hormaray baad ku gaaraysaan maalan hadda kuwaan dhaqaala haysta soo dhaqaalaha idinkama hormarin haddaad samaysaan waad ku gaaraysaan dadka idinka idinka dambeeyana idin soo gaari maayaan qof waxaad la timaadeen wax ka fadli badan oo ka fiican keeni karaan lama arko ilaa qof waxaad samayseen sameeyey oo weliba ka badiyey maahan saasaa laga wadaa qaaluu waxay yidhahan balaa haa yaa rasuulallahi rasuulkii allow qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam tusabbixuuna waad subxaanalaysanaysaan kow wa tukabiruuna waad allaahu akbarsanaysaan allahu akbar baad leedihiin labo wa taxmaduuna miimka waad kordhigaysaan alxamdu lilahi aad odhanaysaan dubura kulli salaatin salaad kasta gadaasheeda alaaan saddex iyo wa halaaiina soddon maratan ee jeer maaqa jeer dhan soddon iyo saddex maaha u qaadanina soddon iyo saddex subxaan allah iyo soddon iyo saddex alxamdu lilah iyo soddon iyo saddex allahu akbar maaqo isku noqonaya sagaashan iyo iyo sagaal ba isku noqonaya soddon iyo saddex soddon iyo saddex soddon sagaashan iyo sagaal waay boqolkii maxaa ka dhiman hal xabo halkaa xabo waxaad ka dhigaysaa laa ilaha ila allah waxdahu la shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kuli shayin qadiir intaasaad la imanaysaan bi qaala abu saalix abu saalix baa wuxuu yidhi abu saalix waa inagii soo marro xadiidku wuxuu ku bilowday an abi saalix asamaan oo ardayga abu hurayre ahaa taabici buu ahaa abu saalixaas taabicigaha wuxuu yidhi fa way soo noqdeen way noqdeen dheh fuqaraa'ulmuhaajiriina muhaajiriinta saboolkoodii kuwii qolyihii fuqarada ahaa saboolka waxaan ka wadna ah fuqarada fa way soo noqdeen fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriinta fuqaradoodii faqaaluu waxay yidhaahdeen maxay xaggee u socdaa soo wax ay dadkii ku gaaraan cid adiga ka dambaysa soo gaari kartana soo looma sheegin way bilaabeen subxaana allah subxana allah qolyihii ganacsatada waxay war maxaad akhridaa waxay dhahan salaada marka laga baxo soddon iyo saddex jeer subxaana allah soddon iyo saddex jeer alxamdu lilah soddon iyo saddex jeer allahu akbar baan dhahnaa hadda aqniyadii lacagta haysatee markay intii maqleen ayaguna waa la yimaadeen subxaana allah yaa subxana allah laga xiga ayaguna waa subxaan laysteen weli marka hawsha waa taagantahay sidii baa weli fuqaradii looga fadli badan yahay oo subxaanalahi sigana waa barteen xoolihiina weli waa bixinayaan maxaa hala marka fa qaaluu waxay yidhahdeen intay nebiga u yimaadeen fuqaradii ikhwaa samica way maqleen ikhwaanunaa walaalaheen ahlul amwaali xoolaha kuwa u saaxiibkaa ahaa oo xoolaha lahaa bimaa wixii facalna aan samaynay oo maxay sameeyeen waa subxaanalaysigii alxamdulillahi allahu akbar fa facaluu way sameeyeen midlahu waxaan samaynay wax la miday sameeyeen weli sidii bay nooga fadli badan yihiin dhaqaalahoodii iyo hantidii khayrkii ku bixinayaan anugu ma haysano fa qaala rasuulullahi rasuulkii allah wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam daalika arrinkaas arrinkee infaaqu lmaali maca dikri illaah xoolaha inaad bixisid oo xoolahaaga khayrka ku bixisid adoo weliba ilaahay xusayo oo qof daakiro ilaahay xusaya ah fadlullaahi ilaahay ixsaankiisa weeye yu'tiihi wuxuu siiyaa man ruux yashaa u doono waa fadli ilahi waxba kama qaban karayo hawshaas anugu mar haday ganacsateen intayda maqleen waxaad samaynaysaan adkaartii ay la yimaadeen wax hawsha aan ka qaban kara lama arka bixi macnaheeda marka waa maxay dadka hadday xoola haystaan oo qani shaakira qofku uu yaho ilaahay wuxuu siiyana uu ku shukriyo khayrkana ka bixiyo daakir ilaahay xusan uu yahay faqiirkan waxba haysan asagaa ka fadli badan ayib qaala sumayun sumayi baa wuxuu yidhi oo sumayi waa kadee xadiidku yuu ka bilowda qaala sumayun can sumayin mawlaa abi bakrin soo ma ahayn sumayigaas weeye faxadadtu waxaan u sheegay xadiidkan bacda ahli ahalkayga qayb ka mid ah bi haada alxadiidi xadiidkan ayaan u sheegay qoyskayga qayb ka mid aan xadiidkan u sheegay faxadadtu waxaan u sheegay bacda ahlii qoyskayga qaar ka mid a bi haada kan alxadiidi xadiidka fa qaala bacdigiibaa wuxuu yidhi wahimta waad ismoodsiisay xadiidku saad mooday ma ahayn saad xadiidka u fahamtay adkaartiisa ma aha wahimta ismoodsiis baa kugu dhacay inamaa qaala wuxuu un kugu yidhi laka adiga abu saalix wuxuu kugu yidhi tusabixu waa subxaanalaysanaysaa alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex wa taxmadu waad ammaanaysaa allaha alle alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex wa tukabiru waad takbiirsanaysaa allaha allaad weyneynaysaa alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex maxaa la isku haystaa waxaa la isku haystaa xadiidku wuxuu ahaa tusabixuuna wa tukabiruuna wa taxmaduuna dubura kulli salaatin xadiidka rag baa waxay u fahmeen subxaanalaysiga marka la subxaanalaysanaya salaada laga baxa see loo akrin qolyaha waxay leeyihin subxaana allah alxamdu wallahu akbar u fiirsada subxaana allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar markaa idhahda midiiba maqa jeer baan idhi ya saddex midiiba hal maa idhay soo maaha subxaana mar ah wallahu akbar hal mar maaha subxaana allah oo intii oo kale ah loo isu raacinayaaba yidhahdeen wuxuu leeyahay marka ehelkeyga waxay leeyahay saas ma subxaan allah subxaan allah subxaan allah soddon iyo saddex jeer saa ku dhamme alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu saddex jeer saa ku dhamme wallahu akbar saa ku dhamme laakiin waxaan la israacinaya subxan allah wallahu akbar subxan allah wallahu akbar subxaan ma jirta yidhahdeen waa uga qabsadeen labaduba midkoodna dhib malakii la sameeye ogaada taas waa masale ahaan wuxuu yidhi markii la qabsaday fa waa noqday bi ilaa abi saalixin abi saalixii xadiidka laga wariyey abu hurayre ka wariyey ayaan ku noqday bu faqultu waxaan ku ihi lahu asaga daalika arrinkaas hawshu waa lagu qabsadaan erigi fa qaala abuu hurayra wuxuu yidhi qul waxaad dhahdaa fa qaala ee wuxuu yidhi abu saalix qul waxaad dhahdaa allaahu akbar subxaana allaahi alxamdu lilah waaba isdaanbar sheegi sidii horay u haysayma maaha u fiirso awal maxay ahay subxaana allah waa soddon iyo saddex alxamdu lilah soddon iyo saddexa wallahu akbar soo maahan tii horena waxay ahayd subxaana allah wallaahu akbar walxamdu lilah oo saasay ahayd laakiin abu saalix wuxuu yidhi waxaad dhahdaa allaahu akbar wa subxaana allaahi walxamdu lilaahi xataa tabluqa ilaa aad gaarsiisid min jamiicihinna dhammaantood alaaan wa alaaiina soddon iyo saddex macnaheedu meesha ka soo baxay waa maxay kaad rabtaad ku bilaabi kartaa adkaarta un dhamaystir wey kaad rabtid baad ku bilabi karta lakiin adkaarta dhamaystir xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey qofka ilaahay uu isugu dara khayr adduunya mid aakharo sida xoolaha iyo inuu noqdo qof sooma oo salaada oo daakiroo ilaahay xusa oo adkaarta ku fiican qofkaasi inuu yahay qof aad u wanaagsan oo fadli badan ayuu xadiidku ina tusinaya xadiidkan daalika fadlullaahi yu'tiihi culummada qaar baa waxay u deliishadaan qofka qaniga ahee wax haysta oo ilaahay wax siiyey oo ilaahay xusuu adkaarta iyo ducada badiya inay aniy aqniyadu adkaartan bartaan yaa sabab u ahaa fuqarada ka barteen soo maahayn subxaanlaysiga marka qolyaha waxay leeyihiin maadaama su-aashii fuqaradu ay keeneen adkaartaanu ay sabab u noqotay ayagaa weli ka fiican kuwii aqniyada ahaayo dee ayagaa khayrka sabab u noqdo adaalu cala khayri weeyaan laakiin sida raajixa daalika fadlullaahi waxaa laga hadlayaay waa ilaahay inuu qofka xoola siiyo xaggana ilaahay ugu daro cibaado iyo suubanaan kaleeto taasna xadiidku uu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaynaa can caaishata waxaa laga wariyay radia allaahu canha ana nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa wuu tukaday waxbaan ka baab male baab ka wada socda waa idiin sheega hal baab weeye baabkan u dambeeya anna nabiya sala allahu calayhi wasalam sallaa wuu tukaday fii khamiisatin mara dhexdeed maruu ku tukaday maradaasoo lahaa ayada uu u sugnaaday aclaamun midabyo birdhec birdhibirdhicyo iyo barabaray lahayd maradu fa nadara wuu eegay ilaa aclaamihaa calaamadaheedii iyo baraheedii nadratan hal eegmo hal maroo salaaddii uu ku jiray buu marada quruxdeedii hal mara isha dheg ku siiya waa hal mara hadi waa ishu kaga dhacdo falamaa goortii in sarafa uu salaadii ka gudoomay qaala wuxuu yidhi idhabuu la taga bikhamiisatii maradayda haadihi ee tan ah maradaan qaada buy ilaa abi jahmin abijahmin jahm u geeya buy ninka la yihahdo abujahal maaha ogaada jahlkii gaalka maaha mim waayo kale maxaa ku qoran jahmin ninka ogooni saxaabi ah wa'tuunii iga keena biambijaaniyati jahmin abiijaha maradiisii adkayd iga keen ambajaaniyadu waa mare adag waan midabyo lahayn waan arki doonaay fa innahaa ayadu waa midaan khamiisada ahoo calaamadaha leh alhatnii waa iga mashquulisay aanifan mar dhaweyd can salaatii salaadayda iga mashquulisay dhaafiyebi alkhamiisatu waxa weeye kisaa'un un waa go' murabbacun oo afirgeesood ah lahu asagoo uu sugnaaday aclaamun midabyo aclaamtu waa midabyada iyo birdhicbirhicyaha walimbijaaniyatuna kisaaun waa go' haliidun ee adag marka alkhamiisatu walimbijaaniyatu labadu waa laba go' laakiin maxay ku kala duwan yihiin khamiisadu calaamaday leedahay khamiis ma aha ya waa khamiisa calaamada iyo midabyay leedahay imbijaaniyaduna waa go' adag laakiin midabyo ma leh xadiidku waxyaaluhu inoo faaideynaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno maradu hadday birdhicyo iyo calaamado leedahay in la labisan karo way bannaan tahay kow qofku markuu tukanaya wixii maskaxdiisa iyo maankiisa salaada ka mashquulinayo meel kale u jahaynayaan inuu iska fogeeyaa fiican hadduu hortaada t v ka shidan yaha ka waran alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin araxmaan raxiim malik yomdiin iya waad laba socotidba wararkii iyo akhbaartii baad akrinaysaa waxaasu salaad waa waa waa mashquul wax saxa ma ah marka waxaa la rabaa mobilkaaga baa hooskaaga waxbaa lama waxaaso dhan iska ilaali wixii salaadaada kaa mashquulinaya ka dheero ka dheerow ayib xadiidku waxyaaluhu inoo faa'iideynaya waxaa ka mida oo aan ka qaadanayno mashquulka noocaas noocaasoo kaleetaha qofka maskaxdiisa kusoo dhacay markuu salaada ku jiray salaadii ka burin mayso salaadiis way u jiraysaa ayib wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa salaada dhexdeeda in lagu khushuucaa arrin fiican inay tahay arrin fiican inay tahay nebiga abuujahamkan isagaa marada markii hore usoo hadiyeeyey haddana nebigu waa ku celiyo maradan intaad ku celisaan mid kale iga keena tanuu uun salaadda iga mashquulisay marka qofka walaalkaaya haddii hadiyad kuusoo dhiibo hadiyadda ka aqbal laakiin hadday ku dhibayso walaalow tan iga celiyo tu kale igu bedel waad odhan kartaayo wax dhiba ma wallahu aclam sala allahu baarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi